بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa ku soo waxaan soo gaarnay qowlku mualifku uu yidhi wamaa najusa bimulaaqaati shayin min kalbin wamaa najusa wixii ku nijaasooba bimulaaqaati shayin wax la kulankii shaygaasoo min kalbin ay xaggii ka ahaaday uusila waa la maydhayaa shaygaas aygu taabtay sabcan toddoba jeer ixdaahaa toddobadaa mid ka mid ah bituraabin ciid ay ku dheehan tahay ee qowlka adharka ah waxa weeye tacayunu turaabi ciiddii inay caynoobayso wa ana alkhinziira doofaarkiina ka kalbin ay inuu la mid yahay xagga cadadka hasalaadka ee toddobada ah inuu kala mid yahay asna todoba jeer nijaasadiisa la maydhayo walaa yakfii kuma fillo turaabun ciid ama caro najisun oo nijaas ah walaa mamsuujun iyo ku dheehan oo lagu khalday bimaayicin dareere aan biyo fil asaxi sida asaxa ah horey waxaan usoo tilmaanay alacyaan najis acyaantii nijaasta ahayd halkana mualif wuxuu ku tilmaamayaa noocyadii nijaasta ee saddexda ahaa alnijaasa almuqallada wاlnijaasa almukhafafa wanijaasa almutawasita nijaasadii la adkeeyey iyo tii la fududeeyey iyo tii dhexdhexaadka ahayd wuxuu ku bilaabay nijaasadii muqallabada ahayd marka nijaasada muqallabada ah waxaa muqallado lagu tilmaamay cadadka la maydhayo ee toddobada ah ayaa muqallada lagu tilmaamay waa nijaasada eyga iyo doofaarka weeyaan iyo wixii labadooda ka farcama marka wuxuu ku uhi mualifku wixii ku nijaasooba ay taabashadii ama la kulankii oo shay jaamid ah wixii qadangegan ay uu taabtay dhararkiis uu ku taabtay ama kaadidiisii ay soo gaadhay ama qoyaan kale oo ajsaada jidhkiisa ka mid ah lugtiisaoo qoyan maalan ayaa la kulantay shaygii engegnaa ama asagu u engegnaaye hay qoyan buu taabtay asagu u engegnaaye lugtiisa engegan buu hay qoyan ku taabtay laakiin asagoo engegan iyo hay engegan dee nijaaso ka xasili mayso laba shay oo engegan labadoodu ama inay wada qoyan yihiin ama midkoodu qoyan yaha wey markaas nijaasadu xasilaysaa haddaba haddii hay ka mid a markuu leeya malifku shay ka mid ah ayga ah, yacni ayu juz oo aygi ah ama dhereerkiisii kaayadiisii saxaradiisii jidhkiisa qayb ka mid ah wax kastoo ajsaada eyga ka mid ah haddii uu shay soo gaadho oo qoyaan uu ku taabto toddoba jeer baa shaygaa la maydhayaa mid ka mid ah waxaa lagu darayaa toddobadaas ciid ayaa lagu darayaa waxaana shardi ah in middaa toddobaad in biyaha lagu daro oo biyihii lagu khaldo intaan shaygii lagu maydhin ama markii shaygii la saaro kadib Eh, ciidii biyihii lagu daro ama biyihii lahorreysay ciidii lagu daro almuhim in ciidii biyihii laisku daro toddobadaa mid ka mid ah ayaa shardi ah waxaana taa daliilo ah xadiidka nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam idaa walaga alkalbu fi linaai faghsiluuhu sabca maraatin ulaahunna bituraab eygu haddii uu carabkiisa geliyo walaqa macnaaha carabkiisa hadduu geliyo wey weelkii toddoba jeer maydha oo mid ka mid a ah cara ay ku dheehan tahay rawaahu muslim Eh, midda hore ayuu riwaayada ku sheegay riwaayadka qaarna midda u dambaysa ama midda u horeysa eh, marka ama ta u horeysa laga dhigi karaa ama ta u dambaysa laga dhigi karaa middii laga dhiga waxa wey waa sax waaya wladharu tacayun turaab ciid baa caynoobayso sida adharka ah. wax aan ciid ahayn eh, laguma dari karo oo meeshii ciidda ma karo maalan saabuuntii oo kale jaafeerkii oo kale waxyaabaha kale ee wa lagu maydha gaas oo kale ma geli kara meeshii carrada carra unbaa loo baahan yahay oo waxaan carro ahayn meeshii carrada ma buuxin karo saasaa abhar ah maxaa yal nabig alayh slam muxuu yihi ixdaaha bituraab ama ulaahunna bituraab marka naskii baa caddeeyey midda kale cilmigan casriga ah ee caafimaadku wuxuu caddeeyey in wax aan ciid ahayn jermiska ayga inaysan dilayn aygu wuxuu wataa microbat ama jaratiin buu wataa oo ku reebaya weelkii markuu carabka geliyo wax aan caradaas ahaynna ma zuulinayso haddii ataa saabuun loo isticmaalo hadii jaaeer loo isticmaalo taana waxay tusinaysaa alicjaaz nabowi nabig ala slam in yani waxaan uu noo sheegay inuu yahay waxy ijaaz ba halkaa ku jira qowlka adhar ka soo jeeda dabcan wuxuu leeyahay yani ciid waxaan ahayn booskii ciidu geli kara lakin qowlkaas waa qowl daciif wa ana alkhinziira ka kalbin doofaarkiina eyga muu la mid yahay sida adharka ahoo asna toddoba jeer ayaa wixii uu taabtay la maydhayaa maxaa yeeley asaga ka xun eyga sidaa darteed xukunka eyga ayuu qaadanayaa qowlkaas waa qowlka muctamadkaee madhabka waxaa looga qiyaas qaatay haddaba eygi baa looga qiyaas qaatay laakiin qowlka adhar ka soo jeeda wuxuu leeyahay hal mar unbaa doofaarka nijaasadiisa laiska maydhaya sida nijaasaadka oo kale maxaa yeelay nasku wuxuu kusoo arooray eyga dee doofaarkana ey laguma magacaabo ciidda wax lagu maydhayo ee nijaasada eyga lagu maydhayo waa in ahaato ciid daahir ah ciid nijaas ah ma anfacayso oo meeshii ciidda ma gelayso sidoo kale ciidda haddii lagu khaldo wax aan biyo ahayn oo dareero ah maalan khal baa lagu daray ama wax kala lagu daray oon biyo aan ahayn oo dareero ah ma anfacayso waa in biy lagu daraa in he biyo lagu daraa haddii intii khal lagu daro kadibna biyo lagu daro dhib maleh oo se ku doorsoomin khalkaas wax dhiba maleh laakiin dareero aan biyo ahayn in lagu daro keligii ma anfacayo meeshii biyaha la geliyo oo halkuu ku leeyahy mualifku walaa mamsuujun bimaa'icin yacni lagu dheehay oo khalday dareere aan biyo ahayn ma anfacayo filasaxi waaya wmaa tanajasa wamaa shaygii tanajasa ku nijaasoobay bibowli sabiyin ilma yar kaadidii ilmahaasoo lam yacam aan quudanin hayra labanin waxaan caano ahayn nudixa waa la rushaynayaa waaya halkana mualif wuxuu ku tilmaamayaa nijaasadii mukhafafada ahaydee la fududeeyey wuxuu leeyahay wixii ku nijaasooba ilmo yar oo lab ah oo dee waxa wey laba sano ka yar oo aan quudanin waxaan caano ahayn caano waxaan ahayn lama siin ilmahaas kaadidiisa waxa weeyaan waxaa lagu rushaynayaa biyo ayaa lagu rushaynayaa shardi maa in la maydho maydhitaanku waxa waya shayga intii biyo lagu shubo inay biyuhu dareeraan kan waxaa lagu samaynaya biyihii ayaa khamri lagu samaynaya intii soo qaaday biyihiiba maradii ilmuhu ku kaajay maalan ayaa biyihii lagu badinayaa inay biyuhu ka dareeraan ka baxaan ama laga casriyo laga eh, tuujiyo shardi ma aha biyuhu waa inay gaadhaan uun meeshii nijaasadu ay gaadhay lagu canimo laakiin inay biyaha laga saaro shardi maaha taasaa nadxiliaa haddaba quyuud eh, beleeda masaladan sidaad aragto qaydka koobaad waa inuu horta kaadi ahaado ilmihii saxaradiisa iyada waa la maydhayaa sabi waa inuu ahaado oo dhadig hadduu eh, yahay ilmayaro dhadig ah waxaa wey kaadidiisi waa laska maydhaya inantii kaadideeda waa laska maydhaya qaydka saddexaad waa inuusan quudan waxaan caano ahayn ilmihii haddii la siiyo buskud iyo boorash iyo waxyaabihii la midka ahaa la siiyo ama caanaboorahanba la siiyo caanaboorahan waa raashin oo wax la sameeyey caano ma aha dabiici ah caanaha la sheegay waa caanihii naaska kaasi kaadidiisa waa la maydhaya ilmuhu hadduu laba sano ka weyn yahayna kaadidiisa waa laska maydhaya marka taa waxaa daliilo ah in la kala qaadayo kaadida inanka iyo kaadida idanta oo kaadida inankana haddii uu shuruuddaa la helo oo uu laba sano ka yaryahay la iska rushaynayo eh, haddii uu eh, inan yahayna inantiina kaadideeda laiska maydhayo waxaa daliil ah xadiidkii nabiga alayh slat slaam uu yidhi yuqsalu min bowli اljaariyati wayurashu min bowli اlghulaam yacni inantii kaadideeda waa la iska maydhayaa inanka kaadidiisana waa la iska rushaynaya culimmaduna waxay ku kala saareen arrinkaas oo xikmada lagu tafriiqiyey waxa weeyaan bay dhaheen inta badan dadku waxay jecel yihiin inay xambaaraan inanka yarka ah maadaama marka ay taasi badan tahay waa la fudeeyey oo sharcigu wuxuu fudeeyey kaadiisii maadaama qofkii xambaaray laga yaaba inuu ku kaajo sida nabigaa qabsatay alayhi sala slam inan intuu qaaday dhabta saaray uu ku kaajay dabeetana uu meeshii biyo ku rusheeyey ayuu harcigu saa ufuday lakiin hablaha inta badan lama aado hablaha inta badan lama qaado midda kale waxaa la yidhi farqi kale la sheego inanka kaadidiisu way ka fududahay inanta kaadideeda sidaa darteed baa loo fududayey xikam kalena waa la sheegaa haddaba taasi waa nijaasadii mukhafafada ahayd wamaa tanajasa wixii ku nijaasooba bikayrihimaa labadaas aan soo tilmaanay ee ahaa nijaasadii eyga iyo nijaasadii sabiga ama kaadidii sabiga in lam takun haddaysan jirin caynun cayn haddaysan jirin kafaa waxaa ku filan jaryulmaai biyihii inay dareeraan wain kaanat hadday jirto cayn wajaba waxaa waajib ah isaalatu طacmi dhadhankii zuulintiisa walaa yaduru dhib ma leh midab baaqi ahaanshihii aw amase riixin ur casura u adkaaday zawaaluhu urkaa uulitaankiisi ama midabka zuulitaankiisii wafi riixi urkii waxaa ku sugan qowlun qowl qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay fain baqiyaa haddii ay hadhaan oy baaqi ahaadaan labadaas midabkii iyo urkii macan wada jir hadday u joogaan oy meeshii ay ku baaqi ahaadaan daraa labadaas dhibbay keenayaano cala saxiix sida saxiixa ah waa in la maydhaa wallahu aclam halkana mualif wuxuu ku tilmaamayaa nijaasadii mutawasitada ahayd waxay u qaybsantaa xukmiye iyo cayniyo nijaasada xukmiyada ah waa nijaasada aan la arkaynin een muuqanin ee lagu hubo meesha urna male leh dhadhanna ma leh midabna ma leh sida maalan oo kale kaadi marag ku dhacday ood ku hubto inay maradi gaadhay dabeetana aadan ka maydhin oo ku qalashay oo waxaa weeye urkii iyo dhadhankii iyo midabkiibuu ka tegay marka meeshu waa nijaas waxaa lagu xukminaya inay nijaas tahay laakiin ma muuqato haddaba taas ayuu mualif ku bilaabo wuxuu yidhi in lam takun caynu yani wixii eyga iyo kaadida sabiga keyrkood ku nijaasoobay haddii cayni aysan jirin waa nijaasadii xukmiyada ahayd kafaa jaryulma waa in ay biyuhu dareeraan intaasaa ku filan biyuhu inay meesha ku dareeraan ayuunbaa ku filan lagu shubo un ilan cayn la zuulinaya meesha ma taalle ah haddaba nijaasada xugmiyeeda xukunkeeda waxaa weeye in biyo lagu shubo meesha ay biyuhu ku dareeraan shardi maaha in la casriyo iyo eh, intaa wax ka badan shardi maaha wax la suulina maba jira de midabna ma jiro dhadhanna ma jiro ururna ma jiro haddii cayn ay jirto oo nijaasadii baa meeshii martay saxaraa martay dhiig baa meeshii maray waa nijaaso muuqato oo midabkeedii la arkaya ama urkeedii la dareemayo ama dhadhan leh markaas waa kan u leeyahay wain kaanat hadday cayn jirto waa nijaasadii cayniyada ahayd waa wixii dhadhanleh ama urleh ama midable xukumyadii midkeeda weeyaan taas waxaa waajiba ah haddaba in dhadhankiina la zuuliyo urkiina la zuuliyo midabkiina la zuuliyo saddexdaasba in la zuuliyo ayaa waajib ah haddii dhadhankii uu baaqi ahaado de dhib buu keenayaa dhadhanku waa ka ugu xoog badan nijaasada dhadhankeeda hadduu baaqi yahay dhib buu keenayaa oo waa ka ugu xoog badan nijaasada inay jirto ayuu tusinaya laakiin haddii ay adkaato in midabkii la zuuliyo ama urkii la zuuliyo oo waxa weya waa la maydhay laakiin urkii baa weli baaqi ah ama midabkii nijaasada la goyn waayey intii la maydhay la maydhay midabkeedii weli baaqi yahay markaas hadduu labadooda mid ahaan u hadho dhib ma leh dhib ma waa mashaqo ayaa ku jirta ama dhib badan baa ku jira in la zuuliyo labadaba walmashaaqatu tajlibu taysiir qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay riixda haddii ay baaqi tahay dhib bay keenaysaa oo waa in la zuuliya urki laakiin labaduba hadday hadhaan midabkii iyo urkiiba hadday labaduba baaqi yihiin dee markaas dhib bay keenaysaa oo waa in labadubaas ama la zuuliya ama mid ahaan la zuuliya laakiin labadu hadday wada joogaan waxay tusinaysaa in nijaasadii weli ay baaqi tahay oo xoog bay keenayaan waaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaai biyihii inay arooraan oy biyihii kusoo arooraan shaygii la daahirinayay lal casru jajabin maya in la jajabiyo shaygii la daahirinayay oo waxa weeye la tuujiyo shardi ma aha filasaxi sida asaxa ah waaya markii shay la daahirinayo waa inay biyuhu ay maxalkii la daahirinayey ay ku soo arooraan oo ay kor kaga imaadaan waa in aysan nijaasadu eh, ku imaanin biyihii maalan waxaad daahirinaysaa mara nijaasa waa inaad biyaha dusha kaga shubtaa waa inaadan maradii mutanajiska ahayd aadan biyihii dhex gelinin oo cagsi aadan samayn waayo haddii maradii aad biyihii yaraa dhex geliso waxaa ka ratimaya in biyihii yaraa ay nijaasoobaan oo dee maradiina aysan daahir noqonin wixii isla fadaroobaan waa sida hadda maanta ina marka kasaaradaha wax lagu maydhayo dumarka had jeer kasaaradaha wax ku maydha arrintaa lagu baraarujiyo weeyaan maxay sameeyaan kasaaladii ayay biyo ku shubayaan maradii mutanajiska ahayd ama maryihii nijaasta ee ciyaalka kale iyo kuwii daahirkaa ah oo dhan ayaa lagu dhex ridayaa waa lagu maydhayaa waa laga soo saaraya oo waaa laga yaabaa in tii qalajisa la geliyo kadibna eh, sidii lagu waro de maryihii mayna daahir noqon waa in maryihii la daahiriyaa laakiin biyo yar haddii lagu dhex rido maryihii nijaasta ah dee saa ku daahir noqon maaya masaladaa lagu baraarugsanaado eh, lalcasri markuu kuleeyahay mualifku wuxuu ga jeedaa eh, in la jajabiyo lalcasru in la jajabiyo maradii la daahirinayo oo dee xoog loo tuujiyo shardi ma ah sidaa asaxa ah waxaa ku filan biyihii lagu shuban baa ku filan waladharu qowlka adharka waxaa weeye dahaaratu husaalatin husaalo in daahirnimadeed husaaladaasoo tanfasilu soo soocmaysa bilaa tagayurin doorsoon la-aan soocmaysa wlxaal qad dahura almaxalu ayada oo maxalkii husaalada ay ka timid uu daahir noqday usaaladu maxay tahay usaaladu waxaa weeye waa biyaha ka soo baxaya shaygii mutanajiska ahaa ee la daahirinayay biyihii ka soo baxayay ayaa husaalo la yidhahdaa marka biyaha maalan mare markaad daahirinayso oo kale biyaha ka soo baxaya ayaa husaalo noqonaya biyahaas haddaba waa daahir haddii quyuudan la helo kow horta biyahaasi inaysan doorsoomin oo nijaasada ayna ku doorsoomin isla markaa maxalkii la daahirinayay maradii la daahirinayay maalan waa inay daahir tahay laba shardi mualifka halka ku sheegay labadaas shardi haddii la helo waxaa weeye usaaladiina daahir bay noqonaysaa waa in horta maradii ay daahir noqotay waa o isla markaa biyihii soo baxayna aysan tagayur ku imaanin oo midabkoodii dhadhankoodii urkoodii uu isku bedelin nijaasadii haddii shuruuddaa la helo biyaha ka soo baxaya maradaas biyo daahiray noqonayaan sababtoo ah waa qayb ka mid ah biyihii ku haday maradii maradiina waa daahir baan idha hadaba biyaha ka soo baxayna daahir ayay noqonayaan waaya walow najusa haddii uu nijaasoobo maa'icun dareere aan biyo ahayn tacadara ma suroobayso tahiiruhu in la daahiriyo suuragal ma aha waqiila waxaa la yidhi yadhuru duhnu dufankii ama subagii daahir buu ku noqonayaa biaslihi maydhitaankiisa dareero aan biyo ahayn haddii uu nijaasoobo sida maalan subagii oo kale ama gaaskii oo kale ama caanihii oo kale ama ay shay oo dareero ah shidaalkii oo kale ay shay oo dareero ah ayaa nijaase ku dhacday suuragal ma aha in la daahiriyo tadhiirkiisu ma suuroobayo maxaa yeelay eh, biyihii ma wada gaarayaan ajsaadiisi ajsaadiisii ma wada gaaraya isagaa iska celinay biyihii saas darteed eh, tadhiirkiisu suuragal ma aha qiil baa wuxuu leeyahy qiilkani waa qiil laga xoog badan yahay subagaa laga reebayaa oo subagii waa la daahirin karaa oo see loo daahirini waxaa la sameyn buu leeyahay eh, maadaama uu subagu yahay dareere aan la falganayn biyihii oo dul soconaya waxaa la samaynayaa bac baa lagu shubayaa dabeetana biyaa dusha laga darayaa oo biyo badan dabeetana waa lagu ruxayaa qori la gelinaya lagu wareejinaya ilaa biyahaasi ay gaadhaan dhammaan qaybihii subagga markii biyihii iyo subagga isla falgalaan ayaa meel la dhigaya markii subag uu dush sare soo maro ayaa bacdii xagga hoose laga duleelinayaa biyihiibaa xagga hoose ka baxaya dabeetana subagii ayaa soo haraya saasuu qowlkani leeyahay laakiin sida saxiixa ah subagun wuxuu la mid yahay waxyaabaha kaleo sidaas ku daahiroobi maayo waxaana taa daliilu ah xadiidkii abu daawuud wariyey in nabiga alayh slam la weydiiyey subag uu ku dhex dhacay jiir oo ku baktiyey markaasaa nabig wuxu alayh slam in kaana jaamidan faalquuha wamaa xawla wain kaana maayacan falaa taqrabuuh haddii subagaasi uu fadhiyo subag engegan uu yahay wixii yani tuura jiirka iyo wixii hareerihiisa ah intuu ku fadhiyey u gaadhay baktigaas tuura haddii uu subagaasi subag dareero ah yahayna ha u dhowaanin nabigu alayhi salatu wasalam fii riwaayatin faariiquu daadiya marka haddii ay suroobaysa subaga in la daahiriyo nabigu wuxuu dhihi laha alayhi salaatu wasalaam yani qaabkaa u daahiriye muusan fareen in la daadiyo maxaa yeelay waxaa ku jira idaacat lmaal nabigu u nahy alayh slat xoolaha in la dayaco baabu tayamumi tayamumka ayuu baab yahay tayamumku waxa weeye maqaasidii dahaarada afarta ahaa kii u dambeeye weeye dahaarada maqaasideedu waxay ahayd weysadii iyo maydhigii iyo isaalat nijaas iyo tayamumkii saddexdii kale hore noo soo dhaafeen tayamumkaa u dambeeya mualifku tayamumka wuxuu kaga hadlay laba fasal fasalka koobaad wuxuu ku sheegay asbaabta tayamumka iyo dahaarata saaxib اljabiira waxyaabaha keena tayamumka iyo qofka kamaha u saaxiibkaa ah dahaaradiisa labada maslu kaga hadlay fasalka labaadna wuxuu ku sheegay lix arimood ayuu kaga hadlay oo ah shuruud tayamum arkaanu tayamum kayfiyat tayamum tayamum kayfiyadiisii iyo sunantiisii mubdilaadkiisi waxyaabihii burinayey iyo axkaam kala duwan sideedda arrimood ayuu kaga hadlay tayamumka innaguna waxaan ku daraynaa tacriifkiisa iyo adiladiisa tayamumku luqa ahaan waxaa weeye alqasdu in shay loo qasdo haddaad dhahdo maalan tayamumtu fulanan ama yamamtu fulanan bimacnaa qasadtu waan u qasda weeye waxaa ka mid ah qowlka ilahi uu ihi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun waxa xun ee xoolihiinna ah ama waxaad sadaqaynaysaan aad la baxaysaan ha u qasdina idinkoo sadaqaysanaya waxa khabiidka ee naftiinnu ay nacabta haddaba tayamumku luqatan alqasd weeyaan sharcanna waxaa weeye iisaalu turaabi ila alwajhi walyadayni badalan can alwudu'i walgusli aw cudwin minhuma bisharaa'ida makhsuusa ciiddii in la gaarsiiyo wejiga iyo labada gacmood ayada oo arrinkaasi uu ka bedel yahay weysadii iyo maydrhigii haddaba tayamumku wuxuu bedel ka yahay weysadii iyo maydhiga labadaba baynamaa masxa alkhufayn uu bedel ka ahaa asl اqadamayn fi اlwudu cagaha oo la maydho weysada ayuu bedel ka ahaa laakiin kan wuxuu bedel ka yahay weysadii iyo maydhiga labadaba sidoo kale wuxuu bedel ka noqon karaa xubin ka mid ah xubnaha la maydho ama xubnaha eh, laga weysaysto surudo maqsuus ahana uu leeyahay waxyaabaha ummadda lagu khasisay ayuu ka mid yahay waxaana la farad yeelay sanadii lixaad ee hijrada waana ruqso waxaa kaloo yidhi waa casiime ee ruxsan ma aha adiladiis way fara tahay waxaa ka mid a ah qowlka ilahi kuntum marda o calaa safarin aw jaa axadu minkum min alghayd aw laamastum lisaa falam tajiduu maan fatayamamu saciidan طayiban famsaxuu biwujuhikum yatayamamu wuu gabagabaysanaya almuxdiu qofkii muxdidka ahaa waljunub iyo qofkii janaabada qabay liasbaabin sababo ayay u gabagabaysanayaan axaduhaa asbaabtaas mid ka mida ah weeye faqdu lmaai biyihii in la waayo fain tayaqana almusaafiru qofkii musaafirka ah haddii uu hubsado faqdahu biyaha waayitaankooda tayamama wuu gebagabaysanayaa bilaa alabin alab la'aan ayuu gebagabaysanaya bilaa alabin macnaa raadin la'aan iyo baaritaan la'aan ayuu gebagabaysanaya wain tawahamahu haddii uu ismoodsiiyo damiirka tawahamahu wuxuu laabanaya biyihi hadduu ismoodsiiyo ama u fisho in la helaya biyihii alabahu wuu ka dalbayaa min raxlihi alaabtiisa iyo wa rufqatihi asxaabtiisa iyo dadka la socda ee kolonyada wa nadara wuuna eegayaa xawaalayhi hareerihiisa in kaana haddii uu ku sugan yahay bimustawin meel siman fain ixtaaja haddii uu u baahdo ilaa taradudi noqnoqosho taradada wuu noqnoqonayaa qadara nadarihi eegmadiisu intay gaadho fain lam yajid haddii uusan helin biyihii tayamama wuu gebagabaysanayaa falow makasa haddii uu ku nagaado mowdicahu halkiisii uu marka hore ku gebagabaystay falasaxu sida asaxa ah wujuubu alabi dalabkii iyo raadintii inay waajib tahay weeye limaa yara'u lijli maa yara'u waxa dib ka imanaya oo wax waajibinaya tayamumkii ah inuu markaa dalab cusub uu u samaynayo mualifku wuxuu marka hore tilmaamay cidda tayamumaysa ama gabagabaysanaysa inay yihiin labo muxdi iyo junub qofkii xada yar qabay iyo qofkii xada weyn qabay ee janaabada qabay labadaa ayuunbaa gabagabaysta ee qofkii nijaaso jirkiisa ay ku taallay ma gabagabaysanayo nijaasada awgeed ma gabagabaysanayo gabadhii xaaidada ahaydna Eh, iyo nufasadii ayagana saasoo kale haddii ay biyo ay ku maydhaan ay waayaan ayaguna way gabagabaysanayaan waxaa daliil u ah eh, arrinkaas xadiidkii saxiixayn kusoo arooray ee eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu arkay markuu tukaday kadib nin asxaabtii aan la tukan oo meel gooni ah fadhiya markaasaa wuxuu idhi maxaa kuu diiday inaad nala tukato wuxuu idhi yaa rasuul allah janaaba igu dhacdayoo biyo maan helin aan ku maydho markaasaa nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam calayka bisaciidi fainahu yakfiik carradaas ayaa kuu filan ee ku gebagabaysuud cammaar ibnu yaasirna asna saasoo kale waxaa ku dhacday janaabo oo dabeetana radia allahu tacaala canhu wuxuu idhi biyo maan helin dabeetana waan gelgelimaystay sida dee dameerku gelgelimaysto oo kale dee carradaas isku rogrogay ayaan carrada isku rogrogay buui dabeetana nabiga u shegay uhi alayhi salaatu wasalaam markaasa wuxuu yihi nabigu waxaa kugu filaa inaad gacmahaaga sidaa dhahdo dabeetna nabig alay slam labadiisa gacmood ayuu dhulka ku garaacay hal garaac dabeetana wuu afuufay dabeetana wuxuu ku masaxay wejigiisa iyo labadiisa kaf labadiisa cukur xadiikaas wuxuu ku sugan yahay saxaynka wuxuu mualifku tilmaamay in muxdidka iyo junubku asbaab ay u gebagabaysanayaan haddaba tayamumka si gabagabaysanahay asbaab baa jirta keenaysa in loo gabagabayso asbaabtaas ilaa dhowr buu mualifku sheegay ilaa saddex sababood buu sheegay laakiin waxaa lagu soo ururi karaa dhammaan sababuhuu sheegay hal sabab oo aha alcajzu can isticmaali ilmaa qofkii inuu awoodi kari waayo biyihii inuu isticmaalo intaasay kusoo ururayaan cajzigaasa haddaba wuxuu yeelanayaa asbaab waa asbaabta mualifku noo sheegay sababka koobaad waxaa weeye adulmaai biyihii in la waayo waayitaanka biyaha wuxuu noqon karaa waayitaan xisi ah iyo mid sharci ah labadaba wuu noqon karaa ama xisi baa loo waayi karaa xis ahaan ama harcan baa biyihii loo waayi karaa xis ahaan waa inaad biyihii weydade oo eh, wax biyaha baysan oolinba biyaba aan helin taas waa adi xisi ah eh, faqdiga sharcigana waxaa weeye biyo waad heshay laakiin ma isticmaali kartidoo waxaa weeye eh, adigiibaa u baahan ama lacagtii aad ku iibsan lahayd ayaad u baahanta ama biyahana waa biyo waqafa oo sharcigiibaa kuu diiday in aad isticmaasho waa biyo loo waqfay cabitaan maalan sharcigii baa kaa xidhay marka eh, kaasi waxa weya faqdi sharci ah ama biyo way jiraane ee eh, jidkii aad u mari lahayd ayaa jid cabsi ah ood ka cabsanaysaa kaasna waa faqdi sharci ah haddaba qofkii haddii biyihii waayo ama musaafir haado ama muqiim ha ahaado maxaa laga rabaa mualifku wuxuu ka cabiray musaafir maxaa yeeley musaafirka inta badan asagaa biyaha waaya oo yani safarka inta badan biyaha lagu waaya lakin muqiimkiina waa la mid laba mid weeye inuu hubo biyahaas inaan la helayn yaqiin buu hubaa iyo inuusan hubin haddii uu hubo biyo inaan la helaynin bilaa dalab isagoon biyihii raadinin ayuu gabagabaysanayaa ilaan wax aad hubto inaadan helaynin inaad raadiso waa cabad waa ciyaar wey iyo waqti dhumis haddiise aadan hubin ood filaysa biyo in la heli karo mualif wuxuu ka cabiraya tawahum yani tawahum waxa wey waxaad ismoodsiinayso malihiina min baabi awla haddaad ka shakida iyo haddaad malayso biyo inaad helayso min baabi awla marka ayaguna way soo dhexgelayaan ama tawahumkana waxaa looga jeedaa yani waxaan yaqiin ahayn oo waxaa soo gelaya malihii iyo shakigii iyo tawahumkii ismoodsiinta intaba way soo gelayaan haddaad biyo ah haddaba aad filayso si uun haddaad u filayso biyo inaad helayso waxaa markaa waajib ah intaadan gebagabaysan inaad horta biyihii baadbaadho ood raadiso xageed ka raadinaysaa alaabtaadaad ka raadinaysaa iyo gurigaaga iyo asxaabtaada kula socoto rufqa waxa weeye kolonyada isla socota ee safar ku wada jirta ayaa rufqa ah ama asxaabta wada socota ee meel wada degaysa ayaa rufqa ah. haddaba wuu weydiinaya waryaa biyo haya si jamacu weydiinaya wuu dhawaaqaya waryaa biyo haya deeq ama iib ku bixinaya hareerihiisuu eegayaa haddii asxaabtiis uu ka waayo haddii dhulku uu yahay dhul siman hareerihiisuu eegayaa inuu socsocdo oma baahno intay ishiisu gaadhayso ayuu eegayaa haddii dhulkii uu kala sarreeyo oo dhul siman uusan ahayn oo meel godan iyo meel sare uu leeyahay wuxuu u baahnaanayaa markaas inuu socsocdo oo qadra nadari intay ishiisu gaadhi lahay hadduu dhulku sinaan lahaa in uu bal maaragtay yar socsocdo meel taaga hadday jirto halkaa taaggaa uu yar fuuloo hareeraha uu eego ayuu u baahnaanaya si u hubiya biyo inaysan jirin weliba haddii meel cagaaran ay jirto ama meel doog ah ama shimbiruhu ay ku badan yihiin halkaasuu si khaas ah isha uu sii eegayaa laga yaabo inay biyuhu halkaasi ay yaallaan maxaa yaele meelahaaso kale biyaha lagu tuhmaya haddii markaa biyihii uu waayo wuu gabagabaysanayaa wuu gabagabaysanayaa waxaa loo leeyahay ha baarbaara biyihii maxaa ilahi wuu ka cabiray falam tajiduu maaan fatayamamu haddaydan markaa biyo helin gebagabaysu ilah yidhi fatayamamu saciidan ayiban famsaxu biwujuuh marka haddaydan helin bu ilahi ka cabiray haddii helitaanku waa wax intaad baadhay aad weyday ayaa falam tajidu markaa ay ku rumoobaysaa yani wixii inaad intaad raadisay aad weyday markaasaan dhihi karaa wixii maadan helin lakin waxaadan baarinba see loo dhihi karaa maadan helin Eh, haddaba waa in shardigaas la xaqiijiyaa haddii halkiisii uu ku nagaado intuu gebagabaysto markii biyi waayey uu tukado dabeetana eh, salaaddii kale ay timaaddo markaas wuxuu u baahnaanayaa inuu mar labaad salaada kale markii la gaadho haddana uu eh, biyihii mar labaad uu baanbaano waa haddii uu filayo in ay wax soo kordheen ama una markii hore usan boqol kiiba boqol usan hubsanin biyo inaan la helayn laakiin haddii uu hubo inaan biyo la helayninba meel saxaro wuxuu joogaa geeri go-an ah oon biyoba laga helinba oo abaar nag ah dee markaas waxba raadin maaye salaada labaad iyo tasaddexaadba waxaa weeye uu iska gebagabaysanaya asagoo waxba raadin laakiin hadduu isleeyahay waa laga yaabaa inay dad musaafiriinoo kale yimaadeen waa laga yaabaa inay daruurtii meeshaa ku da-day ama si uun biyo loo heli karo markaa labaadna waa inuu haddana mar labaad biyihii baadbaada waxa laga yaabaa ceel marka ka qarsooba inuu helo waxaa laga yaabaa war yar ama meel yaroo biyo ku jiraan inuu helo oo markii hore uusan dul istaagin falow calima haddii uu ogaado qofkii musaafirka ahaa maa an biyo yasiluhu lmusaafiru qofkii socotada ahaa uu gaadhayo lixaajatihi baahidiisana uu u wajaba waxaa waajib ah qasduhu biyaha inuu u qasdo in lam yakhaf wa hadduusan ka cabsan darara nafsin naf dhibkeed aw maalin ama xoolo dhib inuu ka soo gaadho xoolihiisii fain kaana haddii uu biyihii uu ku sugan yahay fowqa daalika intaa wax ka sii fog oo ka sii sarreeya tayamama markaa wuu gebagabaysanayaa ah. qofkii musaafirka ahaa waxaan soo tilmaannay haddii biyihii uu hareerihiisa ka waayo inuu se gebagabaysanayo haddii uu ka war inay jiraan biyo eriyadan aan laga helayn lakin waxoogaa u jirta in masaafo ah masaafadana qofka musaafirka ama socotada ah uu xaajadiisa ama muraadkiisa u gaadho u lugeeyo oo xaabo u doonto maalan ama uu doog ama caws uu xoolihiisa ugu raadiyo waxaa weeye markaa waxaa waajib ku ah inuu biyahaas u qasdo waa haddii uusan ka cabsanin dhib inuu soo gaadho naftiisa ama xoolihiisa jidku waa inuu jid aamina yahay dayday iyo qof eh, naftiisa duulaan ku ah ama xoolihiisa waa inuu ka cabsana hadduu naftiisa u cabsanayo sharciga ku kalifi maayo inuu dee isbiimeeye usa gebagabaysanaya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin jidka hadduu aamin yahay waa inuu biyaha raadiyaa ilaan adduunyadiisaba hadduu yani xoolihiisa u raadinayo ama eh, yani muraadkiisa iyo xaabadiisa hadduu halkaa u gaarayo dee diinkiisana min baabi awlaa diinkiisa ka mudan hadday haddaba eh, biyuhu u jiraan in masaafadaa lasoo sheegay ka badan ehm, oo waxaa weeye inta ay ka fog yihiin waxaa weeye markaas waajibkuma aha inuu qasteeh uu iska gabagabaysanaya haddaba waxan rabna inaan ogaano xaddan mualifku inoo sheegay masaafadan uu ku tilmaamay masaafada musaafirku uu xaajadiis u gaadho iyo masaafada intaa ka fog maxay kala yihiin masaafada musaafirku xaajadiisu u gaadho waxaa la dhahaa xad lqurb wixii intaa ka fogna xad lbucdi baa la dhahaa xad lqurb waa masaafada dhow ee musaafirku muraadkiisa u gaadho xabagurashada oo kale wixii intaa ka fogna xad lbucdi baa la dhahaa haddaba xad lqurbi waa tan ay waajib ku tahay inuu biyaha ka doontee ee waxaa weeye waxaa lagu qadaray nisf farsakh farsakhu waa halbeeg waag hore la isticmaali jiray taqriiban waxaa weeye laba kilomitr iyo badh laba kilomitr iyo badh hadday biyuhu u jiraan de muraadkiisaba iyo xaabagurashadiisaba uu gaari lahaa tanna wuu u lugeynaya oo biyihii wuu uqasdaya oo uu dooranaya ma gabagabaysanayo haddii laakiin inta ay ka badan yihiin saddex kilomitr afar kilomitr meelahaas u jiraan shan kilomitr iyo waxaa weeye bay ku adkaanaysaa biyihi halkaa inuu doonto wuu iska gabagabaysanaya walow tayaqanahu haddii uu hubsado biyihii aakhira alwaqti waqtiga aakhirkiisa faintidaaruhu inuu sugo ayaa afdalu fadli badan aw amase dannahu biyihii buu maleeyey in waktiga akhirkiisa uu helayo fatacjiilu atayamumi gebagabaysiga dedejintiisa ayaa afdalu fadli badan fi ladhari qowlka adharka ah haddii qofkii uu hubo inuu biyaha uu heli doono aakhir alwaqt salaadda waqtigeed intuusan bixin laakiin waktigii gabaabsi uu yahay inuu heli doono ayuu hubaa marka waxaa fadli badan inuu iska sugo oo uusan gabagabaysan maxaa yeele waxaa asal ah weysadii marka weysadaas inuu dahaarada kaamilka ah uu eh, ku tukado ayaa ka fadli badan inuu gabagabaysto ha iska sugo waa haddii markaa jameecad uusan dhaafaynin hadduu jameecad dhaafayo oo hadhowna keliguu tukanayo dee jameecadku iskala tukanaya waa taa waa hadduu hubo haddii laakiin uu malaynayo inuu aakhirilwakti biyi helayo ma hubo laakiin wuxuu isleeyahay eh, dad baa aroor aha ama dhaan aha u maqnaa dhaankaasaa iman doonaoo biyo keeni doona ma huba laakiin mar hadday saas tahay inuu tayamumkii eh, ku tukado oo salaadda awalkeedu iska tukado oo tayamumkii dedejiyo ayaa ka fadli badan inuu dib u dhiga salaaddii oo hadhow weysaysto waayo lama hubo in biyihii la helaya eh, marka salaadda fadiiladeeda yani in la tukado awal waqti waa mutayaqan hadduu gabagabaysto laakiin hadhow inuu biyo heli doono oo akhir alwaqti uu weysan doono lama hubo marka wax aan la hubin salaadii loo dibdhigi maayo walow wajada haddii uu helo maan biyo laa yakfiihi aan ku fillayn faladharu qowlka adharka waxaa weeye wujuubu isticmaalihi biyahaas isticmaalkooda inay waajib ay tahay wayakuunu wuu isticmaalkaasi qabla tayamumi gebagabaysi hortii intaan la gebagabaysan ka ayuu isticmaalkaasi ahaanaya qofkii haddii uu helo biyo yaroo weyse aan ugu filayn eh, ama haddii uu janaabo qabay maydhigii aan ugu filayn biyaha inuu isticmaalo ma waajiba ah, mise waajib ma aha eh, qowlka adharka waxaa weeye inuu isticmaalaa waajib ah biyahaas haddii maalan biyahaasi wejiga iyo gacmaha unbay u maydhayaan laakiin kuma fillo inuu weysadao dhan uu ku maydho oo xubnihii ku wada maydho kuma fillo intaa eh, ay biyuhu u gaarayaan waa inuu isticmaalaa dabeetana u gabagabaysaa waayo nabig alah sla slam wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu min masadactu haddaan amar idin faro wixii aad la imaan kartaan kala imaada qofkana biyihii qayb buu helay ku filan xubnihiisa qaar waa inuu xubnaha u isticmaalaa qaacidaduna waad kay ahayd almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur yani wixii fudud ku dhic maayo wixii adkaada haddaba inta kale ma awoodi kartid laakiin intan aad awooddo un isticmaal ilahina qur-aanka wuxuu ku yihi falan tajiduu maaan idin markaa biyo idin helin waa nakiratun fi siyaaqi nafyi oo cumuum bay faa'idaynaysaa marka biyo yar iyo biyo badanba way soo hosgelayaan xataa haddiise biyuhu kuu filayn aayadda cumuumkeeda ay soo hosgelayaan haddaba biyahaas oo isticmaalayo waxay ka horreynayaan tayamumkii intuusan gebagabaysanin ayuu biyihi isticmaalaya inti yareede wejiga iyo gacmaha ama intii kolba xubnihiisu ka gaadho dabeetana uu gebagabaysanaya ee gebagabaysiga laga dambaysiin maayo waayahay maxaa yeelay hadduu gabagabaysi ka dambaysiiyo dee wuxuu gabagabaysa isagoo biyo haysta ilahin wuxuu hi falam tajiduu maaca wayajibu waxaa waajib ah eh, shiraa'uhu biyihii in la iibsado biamani milihi amanu miligiisa in lagu iibsado waa biyaha qiimaha ay joogaan ayagoo kale in uu ku iibsado amanu mili weeye ilaa an yaxtaaja in uu u baahdo mooyaane ilayhi lacagtii biyaha uu ku iibsanayey u baahda mooyaane lidaynin dayn ugu baahdo dayntaasoo mustaqriqin maahanshaynaysa oo dhammaysanaysa lacagtii oo dhan aw amase mu'nati safarihi safarkiisa kharashkiisa ugu baahdo kharashaadkii safarka ugu baahan yahay lacagtaas aw amase nafaqati xayawaanin muxtaramin xayawaan xurma leh nafaqadii iyo biilkii inuu ugu baahda mooyaane haddii qofkii biyo uu waayo laakiinuu helo biyo lacag ah oo la iibinayo isla markaa eh, biyihii lagu iibinayo qiimahoodii ama sicirkoodii eh, ayagoo kale la siinayay xilligaas iyo makaankaas taban miligu waxaa weeye qiimaha ay biyahaasi joogaan xilliga iyo makaanka goobtaas ayaa taban miligii noqonaya haddii intii lagu iibinayay qiimahoodii ay joogeen eh, biyaha qadarkaa dhan waxaa waajiba ah inuu iibsado haddii uu lacagtii haysto weye ti lacagtu ku iibsanay waa haysta wey laakiin haddii biyihii ay ka badan yihiin sicirkoodii caadiga ahaa oo intii la siinayey wax ka badan la siinayo waxa weye markaa waajib kuma aha inuu biyaha iibsadee waxa wey wuu gabagabaysanayaa qofka maalan wuxuu u keenay caagad maawasaxa ah caagad maawasaxaana waxaa la siiyaa maalan laba kun iyo shan boqol wuxuu hi waxaan kaa siinayaa shan kun isna wuxuu rabaa inuu ku weysaysto uu ka faa'idaysanayaa baahadiisa marka waajibkuma aha inuu he inuu ka iibsaday uu iska gabagabaysanaya ataa hadduu laagta haysto xataa hadduu lacagta haysto laakiin haddii qiimihii sicirkii biyaha lagu iibinayay lagu iibinayo markaa waa inuu ka iibsadaa oo ku weysaystaa laakiin haddii biyihii lacagtii uu ku iibsan lahaa uu ugu baahan yahay dayn inuu iskaga bixiyo dayn lacagtaa iyo dayntuba way isdhan yihiinba maalan wax lacag wuxuu ka haystaa tobanku tobanka kun oo dayn baa lagu leeyayba de markaas waxaa weeye diintaasu ku bixinayaa waajib kuma ah inuu iibsado sidoo kale haddii kharashka safarkiisa ugu baahan yahay ama xayawaan muxtaram ah oo xurmo leh kharashaadkiisii iyo biilkiisii ugu baahan yahay xayawaanka xurmada leh waxaa weeye sida aadamiga xayawaanaadka badankood yani waxay soo gelaya xayawaankii muxtaramka waxaa kaa baxaya un xayawaanaad kooban ayaa kaa baxaya Eh, ayawanka halkan fuqahada markay dhahayaan waxaa soo gedaya ataa bini aadamkii baa soo gedaya xayawaanka waa noole noolea looga jeeda xayawaankaan muxtaramka ahayn ee waxaa weeye eh, aan loo joojinaynin waxaa weeye eh, sida gaalkii xarbiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamaya haddii xataa uu oon u dhimanayo waxaa weeye asaga loo joojin maahayo ilaan xormo ma lehe murtadkii baa isna saas oo kale soo gelaya diinta ka baxay zaani muxsankii taariku salaadkii eygii dadka maaragtay waxyeeleynayay waxaaso dhan waxa soo gelayaan xayawaan aan xurmo lahayn oo ayaga loo joojin maayo olowihiiba haddii la siiyo lahu qofkii maaun biyo haddii la siiyo oo amase wicyara ah haddii la ergiyo ama la caariyeeyo dalwun wadaan wajaba waxaa waajiba ah alqabuul inuu aqbalo fi lasaxi wejka asaxnimada badan walowihiiba haddiise la siiyo amanuhu lacagtii biyaha haddii la siiyo amanulmaai falaa waajib kumaaha inuu aqbalo qofkii biyaha la'aa ayaa qof baa ku sadaqaystay biyo uu siiyey wuxuu hi biyahan ku weysayso waxaa waajib ah markaa inuu aqbalo sidoo kale haddii ceel uu biyo ka dhaansan laha uu waayo wadaan dabeetana qof baa caariyeeyey ama ergeyey wadaan wadaantan kaga dhaanso wadaan iska lahaa dee waajib bay ku tahay markaa inuu labada xaaladoodba aqbalo maxaa yeelay midna badan kuma jirto biyo in la siiyo yani galladaysi badan kuma jirto qofna yani inta badan ku galladaysanmahay qof kale maalin baan ku siiyey biyo aad ku weysaysato ama wadaan baan ku ergiyey adoo biyo la'aan ah aad ceel kaga dhaansatay waxaas de dadku inta badan iskuma galladaystaan waa wax iska xaqiiraho inta badan waxaa dadku iskuma sheegtaan laakiin haddii qofkan uu biyo waayo lacaguu biyo ku iibsada uusan haysanin qof baa yidhi lacagtan ku iibsa biyaha oo ku weysayso de marka inuu aqbalo waajib ma aha ee wuu gebagabaysanayaa waajib ma aha wuu aqbali karaa sharcan laakiin waajib kuma aha inuu aqbalo waayo midno badan baa ku jirta dadku way isku galalaystaan lacagta maalintii waa kan lacagta kushiya adigoo waxba aan haysaninoo aan kaa bixiyey biyihiad ku weysaysanaysa marka gallad badan baa ku jirta hadhowna dhib baa ka imaanaya qofkii haddii hadhow lagu gallalaysto xataa haddii waalidkii uu siinayo lacagtaas inuu aqbalo waajib ma aha fuqahadu bal eeg isku eeg ee mutashaabiha say u kala saarayaan waaya walow nasiyahu haddii biyihii uu ku iloobo fii aw amase adallahu uu ku lumiyo biyihii fiihi raxligii aqalkii ku dhex falam yajidhu dabeetana uusan helin bacda alabi markuu raadiyey kadib oo fatayanama markaa uu gebagabaysto qadaa wuu qallaynayaa salaadii uu sidaa ku tukaday fi adhari qowlka adharka ah walow adalla hadduuse uu dhumiyo raxlahu aqalkiisii fii rixaalin aqallo kale dhexdooda falaa yaqdii qallayn maayo haddii qofkii biyo wuba haystee laakiin aqalkiisii biyuhu ku jireen dabeetana wuu iloobay sidiibuu ku gabagabaystay uu ku tukaday dabeetana uu xusuustay biyihii inay biyo aqalku u yaaleen de marka waxaa laga rabaa salaadii inuu soo qalleeyo sidoo kale haddii uu biyihii uu eh, ku lumiyo gurigiisi meel gurigiis ka uu dhigay biyihii dabeetana wuu baaday wuu raadiyey wuu uu ka quustay dabeetana wuu gebagabaysay sidiibuu ku tukaday aydna wuu soo qalaynaya salaadii labadaas suuraba wuu soo qalaynayaa ama labada xaladoodba sababtoo ah xaqiiq qofkan biyo wuu haystaa eh marna ka gaabiyey oo waxaa weeye iloobay marna dee yani gurigiisii biyo ku luumiyey oo ka gaabiyey helitaankoodii marka labada xaladoodba wuu soo qalinaya khilaaf baa ku jira sa arkaysa adhar khilaaf aladhar wuxuu leeyahay waxaa weeye qofkani waa macduur oo wax qallo ah oo laga rabo ma jirto maxaa yh hilmaanka qofka waa lagu cudurdaarayaa wuxuu waayey dee uu yani guriga ku lumiyana dee lagu kalif maayo mar hadduu raadiyu waayo laakiin haddii aqalkiisii aqallo kale uu ku lumiyo ma qalaynayo oo taasay ku suuroobaysaa waxay ku suuroobaysaa haddii maalan khaymado badan iyo guryo badan oo meel ku wada yaallo isku eg ay jiraan dabeetana gurigiisana uu ku cusbaa meesha hadiyo jeer waxa ka dhacda meelaha dee qaxootiyada iyo guryaha dee isku eg isshabaha teedooyinkii iyo aqal soomaaliya wax noocaas oo kale a meel laga wada dhiso guryo fara badan ay yihiin amin habeenan ay tahay dabeetana gurigiisiibuu guryihii ka garan waayay wuu raadiyey wuu raadiyey wuu waayey dabeetana uu iska gebagabaystay oo sidiibu ku tukaday markaas ma soo qalaynaya salaadaas maxaa yeelay de qofkaasi wax biyo haysta ma jiro markuu gebagabaysanayey waana macduur de gurigiis dhannaabuu waayey maxaaba qofkan loo haystaa aلثaanي sababka labaad ee asbaabta tayamumka ka mid ah an yaxtaaja waa inuu baahdo ilayhi biyihii licadashi muxtaramin xayawaan muxtarama oonkiisa walow ma'aalan baahidiisu xagga dambaba ha ka timaada eh oo mustaqbalkaba ha ahaata baahidiisu hadday doonto sababkani waxaa weeye qofkii biyo wuu haystaa laakiin biyahaasi an yuxtaaja in loo baahdo ilayhi biyihii licadashi muxtaramin xayawaan muxtaram ah oonkii loogu baahdo walow ma'aalan xagga dambaba ha looga baahda ama mustaqbalka ha looga baahde Eh, qofkani waxa weeye biyo eh, wuu haystaa laakiin biyahan wuxuu ugu baahan yahay noole xurma leh ayuu ugu baahan yahay inuu eh, biyihii waraabiyo hadduu doono mustaqbalkaba haugu baahdeen dabcan muxtaramkaasi wuxuu noqon karaa naftiisa xaaskiisa iyo awlaaddiisa way noqon karaan xayawaan kale oo noolahan wuu noqon karaa sida maalan yani xoolihii geeli iyo lood iyo adhigii oo kale ayuu biyihii u baahan yahay inuu waraabiyo oo siiyo shardi maaha marka inay u baahan yihiin xataa haddii ay mustaqbalka u baahnaan karaan maalan barkadii way biyeysan tahay laakiin biyahaas haddii uu ka weysaysto wuxuu ka cabsanayaa inay intay dhammaadaan biyihii xoolihii wax la waraabiyo la waayo waxaa lagu jiraa xilli jiilaala oo biyuhu ay yar yihiin marka dabe wuxuu ka cabsanayaa in de nafleydii ay oon ay u dhimato ama asaga uu khatar galaba xataa marka uu iska gabagabaysanaya isagoo xataa biyi haysta ayuu iska gabagabaysanayaa dabcan arrintaas waxaa ka soo roobaysaa meelaha dee biyuhu ay ku yaryihiin sida tuulooyinka iyo baadiyaha iyo laakiin magaalooyinka inta badan biyaha waa la iska helaa ahaaliu sababka saddexaad maradun xanuun weeye yakhaafu uu ka cabsanayo macahu xanuunkaa maciisa min isticmaalihi biyaha isticmaalkiisa uu ka cabsanayo oo muxuu u cabsanayaa calaa manfacati cudwin xubin manfacadeed buu u cabsanayaa inay tagto wakadaa saas oo kale buطءu اlbur'i bogsiyaha inuu dib u dhaco ayuu ka cabsanaya aw amase ashaynu alfaaxishu ashaynu calaamadii alfaaxishu ee foosha xumayd in ay ka soo muuqato ayuu ka cabsanayaa fii cudwin xubin xubintaas oo daahirin muuqata fi ladhari qowlka adharka ah wa shiddat اlbardi qabowga kiisa daran ama qabowga darnaantiisu ka xanuun bay la mid tahay ee arrinka saddexaad ama sababka saddexaad ee asbaabta loo gabagabaysanaya waxaa weeye xanuun baa qofkan haya biyo mala'a biyo wuu haystaa laakiin xanuun baa u diidayay biyihii inuu isticmaalo xanuunkaasi xanuun oo dhan ma aha ee waa xanuun uu ka cabsanaya haddii biyihii uu isticmaalo in xubintii manfacadeedu ay tagto maalan waa indhihii laga qale oo kale wuxuu ka cabsanayaa haddii eh, uu ku weysaystay biyihii in eh, waxaa weeye indhihii uu beelo ama indhihii araggii uu daciifo oo dhakhaatiirtii baa tidhi eh, biyaha u dhowaanin ama wuxuu ka cabsanayaa in maaragtay dhib xubnihiisa ay soo gaadhaan ama waa qof xanuunsan oo dhakhaatiirtu ay tidhi biyaha u dhowaan jidhkaaga hataagsiinin haddii kale waxa weeye xanuunkaa kugu daba dheeraanaya ama xanuunkiibaa kugu sii badanaya oo xanuun baa u diiday qofkii ama wuxuu ka cabsanayaa shay faaxisha waa ah calaamad ama astaan in xubin muuqato oo daahir ah jirkiisa ay ka soo baxdo madow oo kale yacni wax aan ka haraynin jirhkiisa oo madow ah ama calaamad ah ayuu ka cabsanaya inay ka soo daahirto jirhkiisa oo dhakhaatiirta arrintaa u tilmaamay marka eh, hadday saas tahay wuu iskaga fogaanayaa biyihii oo waxa weeye wuu gabagabaysanayaa maxaa yeeley ilahay qur-aanku wuxuu ku yidhi markii uu aayadda weysadu kaga hadlayay gebagabaysiga wain kuntum marضى aw calىa safari aw jaءa axadu minkum min alghaa'idi aw laamastum الnisa falam tajiduu maan fatayamamuu marka asbaabtii tayamumka waxaa ka mid ahayd in kuntum marضى haddii aad xanuunsan tihiin macnaha xanuunka yahay xanuun idiin diidaya biyihii inaad isticmaashaan washidaة اlbardi ka maradin qabowga kiisa daranna wuxuu la mid yahay un xanuunoo waxa wey haddii qabow daran uu jiro oo qofkii uu ka cabsanayo haddii uu maydho inuu khatar galo ama uu dhinto ama uu xanuunsado wax noocaas uu ka cabsanayo markaas wuu gebagabaysanayaa laakiin waa haddii biyihii wuxuu ku kulaleeye uu waayo wuxuu biyihii ku kulaleeyo dab ah ayuu waaya ama koronto ama wixii lamidka ah lakin hadduu biyihii iska diirin karo ama iska kululayn karo dee macduur markaa ma aha sidoo kale haddii uu waayo weeye wuxuu jirhkiisa uu ku dado oo maalan markii uu maydho kadib busto oo kale ama go oo kale dhaxanta ka huwado hadduu waayo qof meel miyiga jooga oo dabayshu ka dhacayso oo hadduu maydho oo kale uu ka cabsanaya inuu khatar galo sida camr bn caas baa qabsatay saxaabigii radia allahu tacaala canhu isagoo safar ku jira safar jihaad oo asxaabta weliba hogaamiye u ah fii ghaswati daati salaasil ayaa habeen janaabo ku dhacday dabeetana salaaddii subax ayuu ka cabsaday haddii uu maydho in uu halaagsamo sidii waa asxaabtiisa ku tujiyey salaadii subax markuu gabagabaystay kadib wuu gabagabaystay dabeetna wuu tujiyey dabeetna markii asxaabtii nabigu yimaadeen alayhi slat slam bay u sheegeen waxay dhaheen ya rasuul allah camrun caas isagoo waxaa weeye eh, biyo haysta ayuu intuu gabagabaystay ayuuna tujiyey markaasaa nabig wuxuu ku uri alayhi slam asallayta biasxaabika yaa camr wa anta junub asxaabtaadiibu waxaa tujisay adiga oo janaabo qaba markaasa wuxuu uhi ya rasuul allah waxaan ka cabsaday haddii aan biyaha isticmaaloon maydho inaan halaagsamo ilahi wuxuui walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina hadilina ilahay baa idin naxariis badane marka sidaa darteed baan u gebagabaystay buu yii nabig ala slam intuu qoslay ayuu iskaga aamusay waid imtanaca haddii ay suuroobi weydo isticmaaluhu biyaha isticmaalkoodii fii cudwin xubin in lam yakun haddii uusan jirin calayhi xubintaa dusheeda saatirun wax qarinaya wajaba markaa waxaa waajib ah atayamumu in la gebagabaysto wakadaa saasoo kale qaslu saxiixi xubintii fayoobayd in la maydho ayaa waajib ah cala almadhabi sida madhabka ah tartiiba wax tartiiba ah, baynahumaa labadaas oma dhaxeeyo baynahumaa yacni gebagabaysigii iyo xubintii intii fayoobayd maydhigeedii wax tartiiba ah udhaxeeya ma jiro liljunbi markii qofka junubka la eego fain kaana haddii uu yahay muxdian qof xada yar fal falasaxu wejka asaxnimada badan ishtiraadu tayamumi gebagabaysiga shardinteedii weeye in gebagabaysigu uu shardi yahay waqta gasli اlcaliili xubintii xanuunsanayd xilliga la maydhayo fain jurixa haddii la dhaawaco uu nabari soo gaadho cudwaahu labadiisii xubnood qofkii muxdidka ahaa fa fatayamumaani laba gebagabaysi ayaa yejibaani markaa waajibaya halkan malif wuxuu ka gudagalay qofkii saaxibuljariira kamaha u saaxiibka ahaa ama waxa weeye xubin aanu isticmaali karin biyihii lakiin xubnihii kale u fayow yihiin wixii laga rabay marka qofkaasaa laba xaaladood leh in meeshii uu jiro wax saatir ah oo xubintii xanuunsanayd saatir uu saaran yahay wax qarinaya ama kamaha ha ama duub ha ahada la suuq waxay dhahaan fuqahadu faashadii ama duubkii iyo wixii la midka ah ee dakhaatiirtu isticmaalayeen qofka ku duubayeen iyo inuu kama saareen oo meeshii ay faydantahay haddaba wuxuu horreysiyey xaaladda dambe oo ah in wax saatir ah ama wax qarinaya xubintii uusan jirin haddii wax qarinaya uusan jirin waxaa waajib ah in uu gebagabaysto taas horta waa waajib gebagabaysiga wuxuu bedel ka yahay xubintii aan la maydhi karin maalan gacantii ayaa qofkii uu ka xanuunsan yahay oo waxa weye biyihii meel uusan taabsiin karin baa jirta oo nabari kaga yaalo marka inuu gebagabayso horta waa waajib sidoo kale waxaa waajib ah in xubinta inta fayow uu maydho haddaba laba shay baa waajib ah xubinta inta fayowna wuu maydhayaa intii uuna maydhin ee xanuunsan ee nabar ku yaalina wuu u gebagabaysanaya labadaa shay unbaa waajiba markii wax saatira oo meeshii xanuunsanayd qarinaya uusan jirin oo kama ah qofka junubka ahana in maydhigaas inta fayow la maydhayo xubinta inta ka fayow la maydhayo iyo tayamumkaas gabagabaysiga wax tartiiba ah udhaxeeya ma jiro midku doona horeysiin karaa intuusan janaabada ka maydhanin buu sii gabagabaysan karaa kadib buu maydhan karaa ama markuu maydhiga dhameeyo kadib buu gabagabaysan karaa laakiin qofka xajar yar qaba waxaa laga rabaa oo markii xubintii xanuunsanayd uu soo gaadho maala gacantii oo kale inuu xilligaa gebagabaysto hadduu doono gebagabaysiga horraysiiyo dabeetna xubintii ha maydho intii fayoobayd ama xubintii inta fayo intuu maydho kadibna ha gebagabaysto taasi dhib male laakiin waa inuu xilliga xubintii xanuunsanayd uu soo gaadho uu gebagabaystaa waayahay maalan gacanta ayuu nabar ka gaadhay qofka marka hore wejiguu maydhayaa kadib markuu wejiga maydho ayuu gabagabaysanayaa kadibna xubintii intii fayoobeed ayuu maydhayaa ama xubinta intii fayoob maydhaya kadibna uu gabagabaysanayaa haddii laba xubnood dhaawacu ka soo gaadho qofkii ama nabaru kaga yaalo maalan lug iyo gacan buu nabar kaga yaallaa laba gebagabaysi baa laga rabaa gacantana wuu u gebagabaysan marka uu soo gaadho lugtiina wuu u gebagabaysan markuu soo gaadho sababtuna waxaa weeye gebagabaysigan wuxuu bedel ka yahay xubintii xanuunsanayd ee aan la maydhin intii aan laga maydhin ayuu bedel ka yahay gebagabaysigan wain kaana haddii uu jiro saatir damiirka wuxuu laabanayaa saatir yani wax qarinaya haddii uu jiro xubintii ka jabiiratin waa sida kamihii oo kale jabiiradaasoo laa yumkin ayna suroobaynin nascuhaa in la siibo oo la bixiyo asala markaa wuu maydhayaa asaxiixa inta fayow ayuu maydhayaa watayamama wuuna gebagabaysanayaa kamaa sabaqa sidiina soo dhaaftay wayajibu maca daalika kaa maciina waxaa waajib noqonaya masxu kulli jabiiratihi kamihiisaoo idil inuu ku masaxo bimaa'in biyo waqiila waxaa la yidhi bacdihaa ee kamaha barhkii unbaa biyihii lagu masaxaya waa xaaladii xubin buu ka xanuunsanaya sida gacantii oo kale maalan isla markaana saatir baa jira oo xubintii saaran saatirka wuxuu noqon karaa kamo kamuhu waa wixii loox iyo wax noocaas uu ku jiro ama la suub waxbaa lagu duubay duub iyo waxbaa dee aan maro oo kale iyo wixii la midka ah ama faashadii oo kale iyo kaanol haddii qofkii uu ku xidhan yahay kaanolkii wuu soo gelayaa waaya haddaba qofkii meeshii kama uu saarnaa xubintii xanuunsanayd ama duub uu saaraa isla markaana unu iska bixin karin duubkaas ama kamahaas hadduu iska bixin karo iska bixiya waajiba ah. hadduna iska bixin karin wey wax laga hadlayo marka saddex shay baa laga rabaa labadii horeen soo sheegnay oo ahayd interfayow inuu maydho isla markaana uu gebagabaysto wuxuu ku darayaa mid saddexaad oo ah kamahaas inuu biyihii ku masaxo maaha inuu biyihii ku shuba maaha gacanta intuu qooyo ayuu qoyaankii dushiisa uga masaxayaa hareeraho dhan buu ku masaxaya ma aha inuu dusha keliya ka masaxayo dhammaan halkii kamuhu saaraa ayuu ku masaxaya waaya waxaana daliil u ahaa arrinkaas in saddexdaa shay la kulminayo xadiidkii jaabir uu wariyey ee ku sugnaa sunan abi daawuud wuxuu yidhi jaabir radi allahu canhu annagoo safar ku jira ayaa saxaabi waxaa soo gaadhay dakar ayaa madaxa ka soo gaadhay dabeetana habeenkii ayuu janaabooday dabeetana wuxuuna weydiiyey inuu gebagabaysan karo maxaan sameeyaa buula ma gebagabaysan karaa oo iska daayaa maydhiga maxaa yele wuxuu ka cabsay inay biyuhu inay ka galaan halkii dakharku ku yaallay dabeetana waxay dhaheen seed u gebagabaysan adigoo biyo haysta dabeetana saxaabigii ugu maydhayoo biyihii baa dakharkii ka galay sidiiba ku dhintay nabi calayhi salaam baa arrinkii loo sheegay wuxuu yihi hallaa sa'aluu id lam yaclamu inamaa shifaa lcayi su'aal may su-aal weydiiyaan buu i haddaysan masladan u cilmi lahayn maxaa yeele jahliga dawadiisa waxaa weeye su-aal qofka hadduusan masale u cilmi lahayn inuu ku degdega ma ah waa inuu culummada weydiiya dabeetana nabiga wu ala slam waxaa ku filaa inuu gebagabaysto oo madaxiisana uu ku duubo kariyar dabeetana uu masaxo xubnaha kalena jasadkiisa intiisa kalena uu maydho ayaa ku ila waa si haddaan tilmaaman waqiila bacdiha markuu leeyahana waxaa weeye kamaha oo dhan in la masaxo shardi meehe in unbaa waajiba ah in la masaxo sida madaxa in ay waajib u tahay in la masaxo ayaa kamahana in ka mid ah hadduu masaxo ayaa ku filan lakiin qowlkaasi waa qowl daciifa ah, inuu kamoo dhan wada masaxa waajiba fa idaa tayamama haddii uu qofkii u gebagabaysto qofkii aan soo tilmaanay ee waxaa weeye saaxibuuljabiirada ahaa ama waxaa weeye xubinta inta fayowna maydhay inta kalena ka gebagabaystay ee sidaas farad ku tukaday haddii u gebagabaysto lifardin farad aanin oo labaad salaad kale oo farada hadii uu u gebagabaysto oo walam yuxdi uusan xada la iman oo weysadaysan ka jabin lam yucid ma soo celinayo aljunubu qofkii janaabada qabay aslan maydh maydhitaan ma soo celinayo wayuciidu lmuxdiu qofkii muxdidka ahaa wuu soo celinayaa maa bacda caliilihi xumintii xanuunsanayd wixii ka dambeeyey waqiila waxaa layidhi yastanifaani labadaba way soo cusboonaysiinayaan oo way soo bilaabayaan wixii ay sameeyeen oo idil waqiila waxaa layidhi almuxdiu qofkii xadadka qabay ka junubin qof janaabo qaba inuu la mid yahayo ma soo celinayo waba tayamumkaa mooyaan qultu waxaan idhi haada aaliu qowlkan u dambeeya ee saddexaad ayaa asaxu asaxnimo badan wallahu aclam qofkii haddaan soo tilmaamaynay waxa weeye xubin nabar uu ka soo in soo tilmaannay inuu xubintaas inta fayowna uu maydhayo inta kalena uu u gebagabaysanayo uu sidaa yeelo oo salaad farada uu tukado dabeetana faradkii labaad uu soo galo horta marka kooaad uu gebagabaysanay gebagabaysi asaga la soo celinayaa mar layba taa isaga khilaaf kama taagan gebagabaysiga waa soo celinaya maxaa yeele tayaamumka sida noo hal faradun baa lagu tukan karaa waxa weeye farad labaad laguma tukan karo marka waa dahaaro daciifoo asaga sida weysadoo kale ma ahee salaad kasta waa loo gebagabaysanaya oo farad ah salaadaha faradka laga hadlaya salaadaha sunnada ma ah laakiin maxaa kale oo ku waajibay wax intaa ka badan gebagabaysiga ma ku waajibayaa saddex qowl buu mualifka halkan ku sheegay qowl wuxuu kala qaaday qofkii junubka ahaa iyo qofkii muxdidka ahaa wuxuu ihi qofka junubka ah waxba ma soo celinayo qofka muxdika ah oo gabagabaysiga wa kale ma soo celinayo maydhiga ma soo celinayo laakiin qofka muxdidka ah ayaa wuxuu soo celinayaa wixii xubintii xanuunsaneed ka dambeeyey ah, oo waayo xubintan xanuunsan waxaa bedel ka ahaa tayamumkii gabagabaysigiina waxayna waa la soo celinayaa haddaba dahaaradii maadaama qayb ka mid ah xubintaas dahaaradeedii la soo celiyey wixii ka dambeeyeyna waa la soo celinaya maxaa yeelay si tartiibkii loo ilaaliyo ilaan weysadu tartiib bay ku socotaa marka wixii ka dambeeyena maadaama xubintaas dahaaradaysa dhammaystireen wixii ka dambeeyena waa la soo celisay tartiibkii dahaarada loo ilaaliyo amaa janaabadu tartiibba ma leh saa darteed ayada tayamum baan la soo celinaya laakiin wax kale oo maydhow la soo celin ma jiro qowl saasuu leeyahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay wixii maya wixii oo dhan buu soo celinaya labadaba oo waxaa weeye qasbu saxiixi iyo tayamumkii wix o dhan buu soo celinaya qowlkan waa qowlka ugu adag waana qowlka u daciifsan aqwaasha qowlka saddexaad wuxuu leeyahay muxdidka iyo junubku waa isku mid muxdidku junubku muu la mid yaho gebagabaysigaa unbuu la iman sida junubka oo kale wax kale oo laga rabo oo uu soo celinaya ma jirto maa bacda caliliina maydhi maayo weysadiina ma soo celina waayo waxaan idhi qofkan weysadii kama jabin qaydkaasaa qayd muhiim ah walam yuxdi yani qofkan weysadii kama jabin weysadii wuu qabaa keliya muxuu sameeyey salaad farada unbuu tukaday Eh, haddaba gebagabaysigu mu soo celin ilan weysadii wuu qabaa eh, gebagabaysigu mu soo celinaya eh, laakiin ma soo celinayo yani weysadii kulligeed ama barh ka mida toona soo celin maayo qowlkaasaana nawwi ku tilmaamay inuu qowlka ugu asaxnimo badan sababtoo qofkan dahaaradiisu dee way dhammaystiran tahay tayamumkaa unbaa la soo celinaya oo asagoo dahaaro daciif ah wallahu tacala aclam wsal allah waslm ala nabina mxamed